alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed alأmru wالnahyu bilafdi اlkhabr amarka iyo nahyiga ku yimaada lafdi khabar ku yimaada baa mawdicanna lagaga warramaya ama halkan lagu baxsinaya al amru amarka iyo wannahyu reebista wax la reebo ee la nahiyo bilafdi alkhabari khabar odhaahdii ama ka waran yacnii war odhaahdii lagu amro ama markaa lagu reebo kaalamri waannahyi waxay la mid ahaatay amarkiiyo nahyigii bay la mid ahaatay bilafdi alabi alab iyo doonis odhaahdii lagu naxiyey ama lagu amray fii jamiici alaxkaami axkaamta dhammaanteed ayuu kala mid ahaadeen wa ilayka alamsilata qaado tusaalayaashan cala annawcayni labada noocba xaalay ku sugan yihiin tusaalayaashaasi misaal mri amarka tusaalihiisu bilafdi alkhabari yacnii khabar odhaahdii lagu amro qowluhu tacaala waxaa u tusaalaa hadalkiisu allah uu yidhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quruu waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabbasna waa suganayaan yacnii ha sugtaan bianfusihinna nafahooda waxay la suganayaan halaaata quruu saddex caado ayay suganayaan yanii saddex goor intay ka xaydayaan bay sugayaan oo ay ka tahaaro qaadanayaan haddii la yidhaahdo qur'iga waxaa looga jeedaa xaydka ama la yidhaahdo waxay suganayaan saddex daahirnimo cala alqowli alaakhar oo qur'i baa lafdi mushtaraka ah qar'i ama qur'i ayaa lafdi mushtaraka ah labada mid walba mufradkeedu waa leeyahay waa qur'un aqraa iyo qar'un quruu tadacu asalaata ayaama aqraa'iha marka aqraa' marka lagu jamcinaayo mufradkeedu waa qur'i waa sida juz'un ajzaa quru' marka lagu jamcinayana mufradkeedu waa qar'i waa facli oo fucuul lagu jamcinayo marka qar'i ama qur ee xaydkana waa loo isticmaalaa daahirnimadana waa loo isticmaalaa waa lafdi mushtaraka madaahibtuna waa isku khilaafeen alaaata quru' ma waxaa looga jeedaa saddex markaa xayd miyaa loo jeedaa saddex markaa caado dhiigga caadada ama cisada la yidhaahdo inay saddex goor hesho mise waxaa loo jeedaa saddex daahirnimo marka mawdicu shaahidka waxaa loo jeedaa yatarabasna waa khabar lafdigu oo jumlada ficliyada ah ayaa lagu khabray oo mubtadaha lagaga khabray khabarka ha yeeshee khabarnimo loogama jeedee waxaa loo jeedaa amar baa loo jeedaa wa khabarun yuraadu bihi almru waa khabar amar looga jeedo haddii khabarnimo looga jeedi lahaa cid khilaafta lama arkeen waayo khabarka ilaahay waa sidqi oo waa run marnaba been ma noqon karo marka wax mukhaalif lilwaaqica oo dhacay lama arkeen waxaana dhacda dumarka qaarkood intay tacadiyaan iyagaan markaa cadad bixin wax guur lagu magacaabo inay yidhaahdaan waa guursane wax khilaafsanoo dhacay mar haddii la arkay waxaad garanaysaa inaan khabarnimo looga jeedin waayo khilaafkeedu ma dhaceen haddii khabarnimo looga jeede amarnimaa looga jeedaayo yatarabasna ay liyatarabasna ha sugtaan wa qowluhu waxaa kaloo tusaalihiisu uu yahay hadalku allah uu yidhi waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca walwaalidaatu dumarkii wax dhalay ama hooyooyinka ahaa yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna ubadkooday nuujinayaan xawlayni laba sano ayay nuujinayaan kaamilayni labadaas sano oo dhammaystiran ayay nuujinayaan macnaha loogama jeedo khabarnimo loogama jeedo lafdigu khabar waa ahaaday yurdicna laakiin xukun baa looga jeedaayo yani xukunku inuu sidaa yahay baa la caddaynaya oo radaacada kamaalkeedu ay tahay iyo dhammaystirankeedu ilmihii in laba sano la nuujiyo in si laga yarayn karo aayadda lafteedu waa sheegtay wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca mar haddii doonistii lagu xidhay oo uu ilaahay yidhi liman araada an yutima aradaaca waxaa laga garanayaa labada sano in la nuujiya inaynay waajib ahayn oo in laga yarayn karo waayo dadka doonistoodiiyo iraadadoodaa lagu calliqa oo lagu xidha ha yeeshee dumarka hooyooyinka ahi inay ubadkooda nuujiyaan miyay sidaa u wada dhacdaa sow ma dhacdo qaaraan nuujin buu afkaba u saarin haa waa dhacdaa aayaddana waxaa loo keenay oo aayaddu u soo aroortay xukum inay caddayse ee khabar inay caddayso muraadku ma ahayn marka waxaad garanaysaa yurdicna in loo jeedo khabaru yuraadu bihi اlamru ay liyurdicna ha nuujiyaan wa qowluhu salى اllahu alayh wasalam waxaa kaloo u tusaalaa hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuh man maata ku kastoo dhintay wa calayhi siyaamun wuxuu dhintay walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay siyaamun soon ku sugan yahay saama canhu weliyuh waxa ka soomaya weligiisaa ka soomaya qariibkiisa ka xigtada u ah ayaa ka soomaya manta waxa kuu bannaan inaad mawsuulo ka dhigto aad tidhaahdo aladii maata wa calayhi saama canhu waliyu jumladaasina waxa wey waa khabarkii waxaa kaloo ku bannaan manta inaad shardiyo ka dhigto jawaabu shardigina wuxuu noqonayaa saama canhu waliyu wa calayhi siyaamuna mar walba waxay noqonaysaa markaa jumla xaaliya marka ma khabarnimaa loo jeedaa in laynooga warramayo sidaasi inay waaqic tahay oo dhacayso oo ruux kasta oo dhinta soonna lagu leeyahay qariibkiisu inuu ka soomayo miduu seegayaaba aanu jirin maya khabarnimo loogama jeedo waa dhici kartaa dadka qaarkood in qaraabadoodu ka soomi waayaan iyagoo soon lagu leeyahay aynay dhinteen marka muraadku khabarnimo maahee xukumnimaa loo jeedaa marka waa khabarun yuraadu bihi اlmru ay liyasum canhu waliyu falyasum canhu waliyuh ha ka soomo qariibkiisu ama ka xigtadiisa ahi ha ka soomo wa misaalu nahyi nahyiga tusaalihiisa bilafdi اlkhabari khabar ama waran odhaahdii wax lagu nahyiyo oo lagu reebo qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj falaa rafatha wax galme la yidhaahdaa ma jirto ama wax afxumo iyo aflagaada la yidhaahdaa ma jirto rafaska jimaacana waa loo isticmaalaa alfuxshu fi lqawlina waa loo isticmaalaa walaa fusuuqa wax faasiqnimo la yidhaahdaana ma jirto walaa jidaala wax dood la yidhaahdaana may ahaan fi lxaji mid xajka ku sugan yacni galmo ama afxumo iyo faasiqnimo iyo dembi iyo dood midnaba xajka kuma sugna lafdigu waxa weeye waa khabar ha yeeshee muraadku wuxuu u dhacayaa nahyi waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama khabarun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa khabar ama waa nafyi waxaanu u dhacayaa nahyi buu u dhacayaa khabarka markaynu leenahay waxaynu u jeednaa kii qasiimka la ahaa inshaaga ee khabarkii mubtadaha laga khabraayey muraadkeennu ma aha ee markaan khabar lagu leeyahay waxaa loo jeedaa waa qasiimun lilinshaai baa loo jeedaa oo hadalka waa ta loo qaybiyo inshaa iyo khabar marka bilafdi lkhabari marka lagu leeyahay muraadku waa saas markaa siiqadu waa khabaro falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj wax inshaayi lafdiga kuma sugna alab iyo wax shabbahaa lafdiga kuma sugna ha yeeshee macnaha looga jeedaa waa macno alab ilaa khabarnimo haddii loo jeedi lahaa si khilaafsani ma dhacdeen dadka qaarkood oo xajinayaa waxaa laga yaabaa inay tacaddi xajka gudihiisa kula yimaadaan oo faasiqnimo sameeyaan amaba ay galmo sameeyaan amaba ay cay sameeyaan ama ay asraartamaan oo murmaan yacnii murankii madmuumka ahaa ee la diiday dee haddii khabarnimo loo jeedi lahaa si khilaafsani ma dhacdeen ila khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulku waa sidqi oo waa qaci inay sidqi tahay inay sidqi yihiin oo run yihiin waa qaci waxaad markaa garanaysaa in loo jeedo macno dalab in loo jeedo nahyi uu dhacaayo oo waxay ka dhigan tahay falaa tarfusuu walaa tafsuquu walaa tujaadiluu fi lxaji intaa midnaba xajka gudihiisa kula imanina waa nahyi xagga macnuhu nahyi ka yahay xaggii lafdigana khabar buu ka yahay ha yeeshe waa khabarun yuraadu bihi nahyu wa qowluhu waxaa kaloo tusaalihiisu uu yahay hadalkiisu nebigu yidhi salى اllahu عaleyh waslm laa darara walaa diraar wax dhib la yidhaahdaa ma jirto oo cid lagu bilaabayo oo ibtidaa'an loo dhibayo walaa diraara wax markaa dhib la yidhaahdo oo argoosi loo samaynayaana ma jirto diraar waa masderkii faacala daara yudaaru diraara wamudaaratan lifacala alficaal wlmufaacala marka waa masderkii faacalo weeyo yacni waa darar laba geesood ka dhacaya oo laysdhibaayo oo dhibtiioo gees kale ka imanaysa xagganna markaa dhibtiioo jawaabi ay ka imanayso marka lafdigu waa khabar laa darara walaa diraara ma khabarnimaa loo jeedaayoo dhibiba inaynay dhacaynoo laba aynay isdhibaynoo mid mid dhib ku bilaabaya aanu jirin mid dhib ku aargoosanayaana aanu jirin muraadkuma saasaa maya xukun baa loo jeedaa dadka loo caddaynaayo marka waa khabarun yuraadu bihi nahyu siiqadaa khabar ah nahyi baana loo jeedaa reebis laga reebayo ay laa taduruu axadan bay ka dhigan tahay walaa tudaaruu axadan cid dhibaataha ku bilaabina cidna dhibaataha kaga aargoosanina oo mufaacala fi dararna ha la imanina dararna sidiisa ha ula imanina marka lafdigii waa khabar laakiin macnuhu nahyi buu u dhacayaa haddaad doonto waxaad tidhaahdaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadaa diidma ah reebis baanu u dhacayaa laga reebayo dadka loo diidayo haddaad doontona waxaad tidhahdaa waa khabarun yuraadu bihi nahyu haddaba cumuumka walaa diraara cumuumkaa takhsiis baa galayoo aargoosiga waxbaa ka bannaan in dhib lagu aargoosto adillo kalaa khasistay wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuuqibtum bih faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wajazaءu sayi'atin sayi'aة miluha shuruud baanay leedahay miliyaa ka mid ah ciddii dhibta u geysatay waa inay tahay cidduu dhibta kaga aargoosanaya shardiga kale waa inay tahay wax lagu aargoosan karo oo waxaan sinaba loo samayn karin aargoosina looma samayn karo oo ruuxu inuu yidhaahdo waa laygu been abuurtay anna waa ku been abuuranaya ma bannaana waayo been abuurku waa xaaraan inuu yidhaahdo wuu i gaalaysiyo anna waa gaalaysinaya ma bannaana inuu yidhaahdo qadfi buu igu sameeyey oo zinuu igu ganay anna zinaan ku ganaya ma bannaana inuu yidhaahdo caarkaygu faraxumeeyey anna caarkiisaan faraxumaynaya ma banaana marka cumuumka walaa diraara calaa kulli xaal waa caam takhsiis baa galay hadda baabkeenna maaha muraadka looga jeedaa waa khabarun yuraadu bihi nahyu wa qowluhu sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo u tusaalaa hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fii kitaabih qoraalkiisii uu ku yidhi licamri bni xasmin camri bni xasmin uu u qoray oo u diray yani kitaab dheer buu ahaa oo qoraal ah oo masaa'il badani ku yaaleen hadday zaka tahay hadday diyaa tahay hadday ashyaa kale tahay wa an laa yamasa alqur'aana ilaa aahir iyo inaanu qur'aanka taabanin ruux daahira mooyaane ruux kale aanu taaban lafdigii waa khabar laakiin macnaha inshaa baa loo jeedaa oo ha taabanninaa loo jeeda oo qur'aanka yaanu taabannin oo ruux daahira mooye ruux kale yaanu taaban oo reebis a ah baa loo jeedaa la nahyaayo marka waa khabarun yuraadu bihi nahyu marka labada qayboodba mashaayikhdu tusaalayaal bay inooga dhigeen amar lafdi khabar wax lagu amraayo oo khabar soo arooray macnahana amar looga jeedo xagga lafdiga waa ka khabar xagga macnahana waa ka amar ama nahyi lafdi khabar wax lagu nahiyayo lagu reebayo xagga lafdigiiyo odhaahda waa ka khabar xagga macnahana waa ka nahyi axkaamta dhammaantood waa kala mid axkaamtan waxaa soo gelaya amarku wuxuu keensanayuu keensanayaa nahyigu wuxuu keensanayuu keensanayaa waa khabaro isagu waa ka duwan yaen la odhan maayo wixii amarka lagaga leexin jiray wujuubka waa lagaga leexinayaa wixii nahyiga taxriimka laga leexin jiray waa laga leexinaya naskhi siduu u geli karaayey amarkii iyo nahyigii sariixa ahaa ayaa amarkiiyo nahyiga lafdi khabar ku soo aroorayna naskhi u geli karaa sidii loo khasisi jiraa loo khasisi karaa wahaakada caamka ayaa halkana lagaga hadlaya ama lagu baxsinaya ama kani waa baabkii caamka tacriifu alif huwa fi lugati ashaamilu huwa caamku fi lugati lugada gudaheeda ashaamilu ka wax camimaa la yidhaahdaa ama wax guud gaadha waa shamlinaya yani waa camimaya ama waa wada gaadhaya waalcumuumu cumuumku shumuulu amrin arrin waa inuu gaadhayo liaakhara mid kale uu gaadhayo muطlaqan xaal la iطlaaqu gaadhaya macnaha luqawiga ee cumuum uu leeyahay waxay tahay waa gaadhista shay gaadhaayo ama lafdi gaadhaayo wax kale u gaadhaayo oo wixii laba shay gaadhaaba xagga luqada wuxuu iska noqonayaa cumuum ba wa fi lisطilaaxi sida heshiiska lagu yahay huwa caamku allafdulmustaqriqu waa lafdiga maanshaynaya ama wada gaadhaya limaa yasluxu lahu wixii u habboon buu wada gaadhaya ee saalix u ah dafcatan mar keliyuu wada gaadhaya biwadcin waaxidin dhigaal keliyaanu ku gaadhaya min hayri xasrin koobis xaaluu ka madhan yahay buu gaadhaya marka lafdiga wada maanshaynaya ama wada camimaya ama wada gaadhaya wax kasta oo dalaala ahaan u habboon ou lafdigaasi ku tusiyo ayuu wada gaadhaya ama wada maanshaynaya waxba seegi maayaan wixii lafdigaasi daalli u ahaayee madluul ah wax ka baxsanaya oo seegayaa ma jiro mar quraanuu wada gaadhayaa uma baahna markaa in la takriiriyo oo la celceliyo oo marba uu cid ku dhaco ama cid ku rumoobo dhigaal keliyuu ku gaadhayaa ee macnayaal kala duwan oo laba dhigaaloo kala duwan waa sii caddayn doonaa iyagaa fasiraya miduu ku gaadhaya ma aha oo xaqiiqi iyo laba macnoo kala duwan inuu la odhanayo uu ku wada gaadhaya xaqiiqana waa u shamlinaya majaaznimona waa u shamlinaya la odhan maayo waayo waa kala laba dhigaal xaqiiqadi iyo majaazku waa wadci awal iyo wadcu haani ishtiraak buu ku gaadhayaana markaa loogama jeedo waa biwadcin waaxidin oo haddii eraygii laba macnoo xaqiiqo a buu leeyahay ama laba macno wax ka badanoo xaqiiqo a buu leeyahay mar keliyuu ku wada dhacayaayo macnayaashu xaqiiqada ku ahaayee kala duwanaa buu cammimayaana la odhan maayo oo sida qur'igii aynu sheegaynay xaydkiiyo duhrigiiba caan buu ku yahay la odhan maayo waayo waa kala laba wadci in qur'i xaydka loo dhigo oo xayd looga jeedo iyo in daahirnimo loo dhigo oo daahirnimo looga jeedo waa biwadcayn waa caddaynayaan koobis waa inuu ka maran yahay cadadadii buu saaraya fakharaja waxa baxay biqowlinaa odhaahdayada aanu nidhi dafcatan dafcatan aanu nidhi naxwu rajulin sida erayga rajuloo fii siyaaqi اlisbaat hadal la sugayo taxii ku dhex sugan oo ku dhex jirta fainnahu erayga rajul la yidhaahdaa wain kaana mustaqriqan haba ahaado mid markaa wada gaadhaya ama wada maanshaynaya lijamiici maa yasluxu lahu wax kasta oo saalix ahoo ku habboon oo lafdigan inuu ku tusiyo ay suurtoobi karto yacni haba ahaado mid wada maanshaynaye maanshaynayee ilaa anna haada alistiqraaqa ha yeeshee maanshayntaas ama wadagaadhistaasi calaa sabiili اlbadaniyati waddo bedelnimo abay ku sugnaatay laa dafcatin waaxida mar keliya kuma sugnaan nakiradu siyaaqu siyaaqu lisbaat hadday dhacdo waxay faa'iidaysaa iطlaaq bay faa'iidaysaa ee cumuum shumuuliya ma faa'iidayso oo caamnimo lagama qaato haddaad tidhaahdo jaa'anii rajulu nin baa ii loogama jeedo nin oo dhan baa ku yimi ee hal shaksi oo nin ah baa u yimi ninkaasi ku doonu noqon karaa marka laakiin cumuum lagama qaato oo nakira fi siyaaqi اlisbaat sida haalibkaa cumuum ma faa'idayso sida khaalibkaa markaynu leenahay waxaynu ka reebaynaa siyaaqul isbaat yaday tahay marar baa dhacda inay cumuum ku tusiso oo waa maxay waa markay siyaaqulimtinaan dhacdo mana sheega taxi bay ku dhex jirtaa ama mana sheegadba kuma dhex jirtee laakiin daliil kale oo khaarijiya la hayaa oo cumuumka caddaynaya marka waxaa lo odhanayaa cumuum bay faa'iidaynayse oo daliilkaa kale ee khaarijigaa qariino u ah in markan cumuum looga jeedo calimat nafsu ma axdarat hal naf loogama jeedo nafsunna waa nakira fii siyaaq اlisbaat calimat nafsu ma axdarat waxaa loo jeedaa kullu nafsin waa halkee laga ogaaday in naf oo dhan loo jeedo waxaa laga ogaaday deliil kale hunaalika tablu kullu nafsi ma aslafat hunaalika tablu bimacnaa taclamu kullu nafsin ma aslafat naf waliba waxay ogaan doontaa waxay hormarsatay ogaan doontaa markaa daliil khaalijiyaa caddeeyey nakira fii siyaaq اlisbaat haba ahaadee cumuum in markan looga jeedo siyaaqulimtinaan hadday ku timaadana cumuum waa laga qaataa iyadu waa qaacido waayo manasheegadka sheegadka keebaa ku kamaal badan ma cumuumka mise khusuuska maya cumuumka mar haddii xaggii manasheegadka ay u ansabnimo badan tahay oo u munaasabnimo badan tahay oo u kamaal badan tahay cumuumku cumuum ha lagu xambaaro labadaa suuraynu sheegnay haddaynay ahayd nakira fii siyaaqi اlisbaat cumuum ma faa'iidayso jaaanii rajulun hal shaksa iskaga dhici shakhsigaasi laakiin wuxuu ku rumoobi karaa cid badan wuxuuse ugu rumoobaya calaa sabiil bedeliya si bedelnimo ah hal mar kuma wada dhacayo ashkhaas badan laakiin jaaanii rajulun rajulkaa u yimi waa zayd haddana wuxuu idhi jaaanii rajulun mar kale rajulkaa u yimi waxa weeye waa cali haddana wuxuu idhi jaaanii rajulun nin baa i yimi ninkaa u yimi waa camar haddana wuxuu idhi jaaanii rajulun ninkaa u yimi waa faarax saasaad u wadi kartaayo malaayiin baad gaadhsiin kartaa laakiin mar walba waa ka bedel waa calaa sabiil bedeliy hal mar keliya shaksi wax ka badan ku dhici mayso lafdigu hadduu jamc yahayna de wuxuu iskaga dhici markaysaga aqaluljamci jaa'anii rijaalun cumuum laga qaadan maayo waa jamacun rag ah qaluu aw kasuruu aqaluljamci bay ku rumoobi karaan haddii la celceliyo haddana qaar kaley ku dhici karaan ya oo nakiradu hadday takarurto oo noqnoqoto mar walba macno cusub bay faa'iidaysaa oo aan kii hore ahayn wma kana limu'mini an yaqtula mu'mina ila khaطأa wman qatla mu'mina khaطأa fataxriru raqabati mu'mina raqabadaasi mid mucayana maaha waa muطlaqo mid kastaoo sifadaale bay ku rumoobi kartaa marka calaa sabiil bedeliya marka la yidhaahdo qaar badan bay ku dhacaysaa hebel raqabadii buu xoraynaya kan kalena raqabuu xoraynaya kan kalena raqabuu xoraynaya kan kalena raqabuu xoraynaya laakiin shaksigii hal raqabo wax ka badan inuu xoreeyo lagama rabo wa biqowlinaa odhahdayada waxa ku baxay biwadcin waaxidin dhigaal keliya uu ku maansheeyo ama ku camimo almushtaraku lafdigii la wadaagayey oo macnayaal kala duwani ay wadaagayeen ayaa baxaya mil lqar'i wاlcayni waa sida erayga qar'i la yidhaahdo waa mushtarak xaydkiiyo duhrigaba waa loo isticmaalaa waa soo sheegnay waalcayni waa sida lafdiga cayn oo kale cayn waa il cayn mar waxa lagu iطlaaqaa albaasira tan wax lagu arko marna alcayn waxa lagu iطlaaqaa ta durdurka ahee biyaha ah marna alcayn waxaa lagu iطlaaqaa dahabkiiyo fidada naqdaynka cayn waa la yidhahdaa ha yeeshe macnayaasha iyo macnayaal kaleba waxay ku faa'iidaysaa wadciyo kala duwanoo marba macnaa loo dhigay isku dhigaal ma aha carab baa marna macnahan u dejisatay marna macnahan u dejisatay marna macnahan kale u dejisatay marka haddii lafdiga caam yahay la odhan maayo wadciyadaa kala duwan ee macaanida kala duwan loo dhigay dhammaan caan buu ku yahay oo cayntu intaba waa ku wada dhacaysaa mar qudha saa la odhan maayo marka biwadcin waaxidin bay ku baxdayoo yani caamkii marka laga hadlaayo mushtaragii ma soo gelaayo wakadalika xaqiiqadii iyo majaazkiina ma soo geliyo ila yaduna waa laba wadciya walow labada wadci haba kala horeeyaan fainahu biwadcayni aw aksara waayo yani mushtaraggu wuxuu markaa ku faa'iideeyey macnayaasha kala duwan biwadcayni laba dhigaal aw aksara ama laba dhigaal wax ka badan buu ku faa'iideeyey awdaac kala duwan buu ku faa'iideeyey marka biwadcin waaxidin qaydkaasina waa saas almushtarak iyo alxaqiiqatu walmajaaz labada waa ku baxen in mar loo wada jeedo wa biqawlinaa waxaa ku baxay odhaahdayada a ah min hayri xasrin xaaluu lafdigu ka maran yahay xasri ka maran yahay asmaa lacdaadi tirooyinka magacyadoodii baa baxay ka casharatin sida erayga casharo oo kale ah weey sida erayga casharo oo kale weey wa mi'atin iyo markaa sida boqol oo kale weey cashara waa toban mi'ana waa boqol marka tacriifku haddii min hayri xasrin laga saaro tacriifka caamku waa ku rumoobaya oo erayga mia waa lafdi mustaqriq ah lima yasluxu lahu dafcata biwadcin waaxidin laakin maca xasrin saas aawadeed culamada qaarkood min hayri xasrin taa tacriifka kuma daraan asmaau lacdaadka waxay geliyaan cumuumkay geliyaan laakiin siday culamo badani mareen waa in asmaau lacdaadka laga saarayo min hayri xasrin lagu daraa wahaada cinda man laa yara lafd alcadadi min siyaq lcumuum wuxuu xukunkaasi ahaaday min hayri xasrin asmaa'ulacdaadka lagu saarayo tacriifka cumuumkana min hayri xasrin lagu daraayo cinda man laa yaraa ciddaan arkaynin oo ictiqaadsanayna u qabin lafdalcadadi lafdiga cadadku min siyaqi alcumuumi cumuumka odhaahyadiisa inuu ka mid yahay aan sidaa u qabin bacdu ahlicilmi ayaa qaba in alfaadulcumuumka ay soo gudagelayso asmaau lacdaadku sidaas aawadeed tacriifka ku dari maayaan min hayri xasrin siyaqulcumuum cumuumka odhaahyadiisa halkanna lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya walilcumuumi alfaadun daalatun calayhi tusamaa siyaqa alcumuumi walilcumuumi cumuumka waxa u sugnaaday alfaadun e odhaahiyo odhaahyadaasoo daallatun calayhi ku tusinaysa alfaaddaasoo tusamaa lagu magacaabo hiya siiqa lagu magacaabo cumuumka odhaahyadiisi lagu magacaabo wa minhaa alfaaddaa waxaa ka mid ahaaday maa ya'ti ka iman doona o kullun erayga kullun la yidhaahdaa ka mid ahaaday mislu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi oo kale ayaa u tusaale ah kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kastaaba way dhadhaminaysaa geerida geeriday dhadhaminaysa kullu nafsin waxaa soo gelaya ayu nafsin ayaa soo gelaya naf kastoo makhluuqo ahi geerida way dhimanaysaayo way dhimanaysaa oo mawdku waa haleelaya waa caam kullun aamana billaahi wa malaa'ikatih dhammaantood mu'miniintu waa rumeeyeen ilaahay iyo malaa'igtiisa waa rumeeyeen yani mu'miniinta iyo rasuulkuba dhammaantood waa rumeeyeen ilaahay iyo malaa'igtiisa waa rumeeyeen marka kullun waa cumuum kullu bidcatin dalaala bidco kastaa waa baadi waa caam erayada kulli cumuumka waa faa'iidaysaa siiqooyinka cumuumkana waa siiqada ugu adag bay yidhaahdeen culammadu waa aqwى siyaqi اlcumuum waa umulbaab wax waliba wuxuu leeyahay wax la yhaha umulbaab baabulcumuum waxa ummi u ah ya kulliba u ah waana aqwى siyaqi اlcumuum ha yeeshee markay sidaas tahay waa inaan nafyi ka hormarin waa inay maqaamulisbaat tahay maqaamulisbaat waa inay tahay haddii nafyi ka hormaro oo nafyigu kulliga ku dhacaayo haaliban waxaa loo isticmaalaa salb ulcumuum in cumuumka la nafyinaayo oo aan bacdi loo diideyn tusaalihiisu waxay tahay maa kullu maa yatamana almar'u yudrikuhu ma ahaanin wax kastuu ruuxu jecel yahay mid haleelaya looma jeedo wuxuu jecel yahay waxbaba ka haleeli maayo looma jeedo ee ma wada haleelayaa loo jeedaa waa salb اlcumuum laa cumuum salbi cumuumkee la nafyinayaaye mid waxa weeye cumuumka la sugaya maaha maa kullu lamaacin bidahab walaa kullu baydaaa bishaxmah wax kastoo casi dahab ma aha wax kastoo casoo dhalaalaa dahab ma aha looma jeedo waxa casee dhalaala wax dahabiba kuma jiraan looma jeedo ee dahab ma wada aha baa loo jeedaayo bacdi waa loo ogol yahay inay dahab yihiin wax kastoo cadina baruur ma aha waxyaalo cadoo dee aan baruur ahayn baa jira laydhkanba waa cad yahay baruurna maaha barafku waa cad yahay baruur ma aha laakiin baruurtu inay caddahay la diidi maayo marka bacdi looma diidana salbulcumuum baa la yidhaahdaa cumuumkaa la nfinaya laysa kullu denbin mukhrijan min almillati ma ahaan dembi kastaaba mid ruuxa diinta ka saaraya bacdi looma diidana inay qofka gaalaysiinayso diinta ka saarayso dembiyada ka midi ee dembi kastaaba kama saaraya bacdigood baa ka saarayaa loo jeedaa almuhim nafyigu hadduu kulliga ku dhaco aaliban waxaa loo isticmaalaa salb lcumuum salb lcumuum waxaa loo jeedaa nafy lcumuum cumuumkaa la nafyinayaa bacdi in la sugayo la diidi maayo laakiin haddii siyaaqulisbaat kulligu ku dhaco cumuum buu isagu faa'iidayaa waana sida loo tusaalaynayo aan ku noqdee kulligaa markaynu sheegayno inuu cumuum faa'iideeyo waxaan farqi kala lahayn in idaafadiisii la sheegay wixii loo idaafeeyey mudaafu ilayhigiisii in la sheegay iyo in la xadfay inuu taabic yahay iyo inuu mukhbaru canhu yahay oo isaga laga waramayo intaa midnaba farqi ma kala leh dhammaan wuxuu faa'iideynayaa cumuumkiibuu faa'iideynaya hadda isagoo mukhbaru canhuyo mubtade ah oo laga warramaayaa laynoo tusaaliyey kullu nafsin daa'iqat lmowt kullun aamana biاllaahi wa malaa'ikatih marna iyadoo wixii loo idaafeeyey mudaafu ilayhigii la sheegay bay mashaayikhdu tusaaleeyeen marna iyadoo la xadfay ayay markaa keeneen siiqa cumuumka wuxuu ugu xoog badnaaday nooc walba waa loo isticmaalaa yani caaqilkii iyo khayru caaqilkii yani labkii iyo dhadigii yani waxa weeye nooc walba loo isticmaala waa saas erayga jamiic baa ka mida milu jaaa alqawmu waxa yimi raggii jamiicuhum dhammaantood marka jamiic waxay faa'iidaynaysaa umuum oo cumuumkii bay tawkiidinaysaa adkaynaysaa kulligana waa inaga nidhi iyadoo tawkiid ana waa la mid oo cumuumkii sii adkaynaysa inay asaalatan u faa'iidaysay iyo inay tawkiidisaana mid walba waa soo gelaysa wuxuu kaloo allah yidhi qul yaa ayuha الnaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaahdaa nebi muxammedow salى اllahu alayh wasalam dadow anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay oo idinka laysoo kiin diray jamiican xaalaa dhammaantiin tihiin baa laysoo kiin diray marka cumuum bay faa'iidaynaysa waa sii caddaynays marka jamiic yaduna waxay ka mid tahay alfaadda ugu xooga badan ee kulliga soo raacaysa sidaas aawadeed bay culammada qaarkood labadaa isugu dareen oo yidhaahdeen aqwى siyaq lcumuum waa kulli iyo jamiic siday mashaayikhdu mareen baa fiican oo kulli iyo jamiic bay ku bilaabeen saniicay usuuliyiinta qaarkood ay mareen waa laga qurux badan yahay oo markay siyakulcumuumka ka warramayeen kulli iyo jamiic bay xagga dambe ka dhigeen waxaana u ansab ahayd in markaa la hormariyo maadaamay ugu xoog badan yihiin siday shuraaxda qaarkood ay baraarujiyeen markay kutubta usuusha qaar ay sharxayaan waxaa kaloo la mida erayga kaafo iyo caamo iyo qaatibo erayada noocaas oo kalea la mida wa bucitu ila annaasi caamma caamma waa siiqatu cumuum cumuumkii bay faa'idaynaysa waxaa la mida وqاtilu الmuشhrikiina kaafaة kama yuqaatiluunakum kaafa mushrikiinta la dagaalama dhammaantood la dagaalama xaalay dhan yihiin ama kaafatan xaalaa dhan tihiin labada mid walba oo loo fasira waxay ka mid tahay siyaq cumuumka qaai baa la mida ashyaadaasoo kale usuuliyiinta qaarkood waxay ku kulmiyeen kulli iyo jamiic iyo kaafa iyo caama iyo qaaiba maa dalla cala alcumuumi bimaaddatih markaasay intaasoo dhanba qismigaasay gudageliyeen wax cumuumkii kugu tusinaya maaddadiisa kugu tusinaya inay maaddadu lafdi cumuum ay tahay oo lafdigeedu cumuum faa'idaynaya saddex aljamcu almucarafu bilalif wallaam siiqada saddexaad ee cumuumka faa'iidaynaysaa waa aljamcu aljamcu lmucarafu waa jamca la macrifeeyey bilalifi wallaam alif iyo laam lagu macrifeeyey ligayri اlcahdi xaalay alifkaa iyo laamkaasi u sugnaadeen cahdi waxaan ahayn oo ashu aynay cahdiye ahayn ee istiqraaqiye ay tahay amaba ay mawsuulo tahay alif iyo laam halkay mashaayikhdu ka cabireen culamo badan oo kalena waa isticmaaleen ha yeeshee waxa ka fiicnayd in laga cabiro bial waayo qaacidadu waxay tahay siday culammada carabiyadu sheegaan haddii xarafku uu ka kooban yahay isimkuna waa la mide eh. laba xaraf hadduu ka kooban yahay sida loogu nudqiyo ayaa loo sheegaa marka maqsuudun bilafdihi uu yahay hadduu hal xaraf ka kooban yahayna ismigiisaa la sheegaa calaa sabiili misaal xagga xuruuftoo kale markaad ka tusaalayso wuxuu noqonayaa hal xaraf markuu yahay waa sida markaad tidhaahdo yacni laamkii ama ba'dii ama waawgii waawulcadfiga ahaa wakada waawulistinaafiya kuwa la midkana waa la mid markaad sheegayso waxaad sheegaysaa ismulxarfi waayo hal xaraf buu ka koobanyey oo ma odhanaysid haddii aad markaa waawa aad sheegayso waa wa arayga wa la yidhaahdaa lilcaطfi ma odhanaysid wlwaawu baad odhanaysaa waawgu lilcaطfi ama waawu lcaطfi ismigiisaa la sheegaya fulaanu bilbeyti hebel ninka la yidhaahdaa gurigu ku sugan yahay ba'daa darfiya uga jeedaa icraab marka lagu yidhaahdo albeyti waxaad odhanaysaa waa ismun majruurun bilbaa'i bibi loo odhan mayse hada ala laa taquulu bibi bilbaa'i baad odhanaysa ismulxarfi baa lagu dhawaaqaa xagga markaad ka hadlayso asmaada haddii isimkii hal xaraf ka kooban yahay sida damiirkii haada ama kaafka odhan maysid wa yani saa yo ya ee waxaad odhanaysaa walkaafu iyo walhaau ya yani markaa saasaad odhanaysa ismulxarfi baad ku dhawaaqaysaa magaca marka waxa weeye xarafka u leeyahy marka waxaa ku munaasib ahayd maadaama laba xaraf uu ka kooban yahay xagga kalena aan ka tusaalayno hadduu laba xaraf se ka kooban yahay ismulxarfi laguma dhawaaqo fulanun fi lbeyti ninka hebel la yidhaahdaa guriguu ku dhex sugan yahay albeyt waxaad odhanaysaa waa ismun majruurun bifi bilfaai walyaai ma odhanaysi hada ala bilfaai walyaai lama odhanayo marka idan qaacidada sida ansabka ahayd waxay ahayd in la yidhaahdo aljamcu lmucarafu bial ligayri اlcahdi milu qad aflaxa almu'minuuna tusaalaheedu waxay ahaatay hadalku allah uu yidhi qad aflaxa xaqiiqee waa liibaaneen almu'minuuna yani kuwa iimaan kalebaa liibaanay ashani waa mawsuulo wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi alafcaali qal sifo sariixay gasho ashu hadday gasho yacni sifo sifanimo loo jeedo aan ismiya ka haalib noqon oo ismu faacil ama ism mafcuul mawsuulo ashaasi weeyi marka aladiina aamanuu bay ka dhiganta cumuum bay faa'idaynaysa wakada almucarafu bialidaafa saas oo kaleu ahaaday kii lagu tacriifiyey ee lagu macrifeeyey idaafo shay macrifo ah baa loo idaafeeyey milu yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay waa idin dardaarmayaa fii awlaadikum ay fii sha'ni awlaadikum xaalkii ubadkiinnuu idinka dardaarmayaa oo uu sidan idin amraya awlaad waa jamac jamacaana macrifa loo idaafiyey cumuum buu faa'iidaynayaa kull awlaad baa soo geliyey awlaadda dhammaantood ayaa markaas soo geliyey fadkuruu aalaa'a allaahi xusa nicmooyinka ilaahay waa nicmooyinkii ilaahay oo dhan ala waa la idaafeeyey waxaa loo idaafeeyey macrifa cumuum bay faa'idaynaysa khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum min amwaalihim wahaakada halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk